الرحمن الرحيم اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك wuxuu ku saabsan yahay taxriimu alkhidba kitaabu nikax baan ku jiraa khidba iyo khudba bifatxi alkhaayi wa kasriha laba macnay kala tusayaan markii khudba la yidhaahdo khudbada jumcada iyo khudbatulxaaja iyo laakiin khidba markii la yidhaahdo waa ninka gabadha doonaya doonidda gabadha la doonayaa la yidhaahdaa ee u amareerkoodii ama ayagdii iyo arrimaha ku saabsan marka taxriimu alkhidbati doonitaan ama tuug calaa khidbati akhiihi walaalkiis doonidiisii uu gabadha doonaayey ee ugu horreeyey inuu ka dul doono uu ka daba tago xaaraam weeye xataa yaadana alkhaadibu alawal khaadibkii iyo kii hore doonayey ilaa uu ka idmo ka dambe oo u yidhaahdo niyow anigu waaban ka baxaye gal oo mase yatruka la ogaado inuu ka tegay oo iskaga tagaba waxba yuuna u sheegin asaga eh in ay mucaamaladaasi istaagtay oo calaaqadaasi ay go'day inuu ogaado mid kalena way soo geli kartaa macnuhu waa isku wada mide aw rafada ahlu lmakhduuba gabadhii la doonayo ehelkoodii iyo reerkoodii iyo ayadii iyo ciddii ay diidaan oy dhahaan waan ku diidnay marka macnuhu waxaa weeyaan gabadhii iyo ninkii oo heshiis ah ama xagga reerkoodii ayadii ama dhinac uun heshiiskii uu dhacay oo rukuun rukuunu lmar'ati ila azawj ila alkhaatib alawal ay ku leexatay oo ay u iilatay nin dambe inuu gadaal ka daba imaado lama ogolo sababtuna waxaa weeyaan kow waxay noqonaysaa dulmi iyo gardarro carqaladayn qof walaalka ah meeluu galay aad ka walaaqdo ood ka carqaladayso labaad waxay noqonaysaa xasadnimo ood ka xasdayso arrintaas uu helay saddex cadaawadna way dhalaysaayo ukhuwadii iyo walaalnimadii la rabay in la ilaaliyo dhaawac baa soo gaaray qaala wxadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil muطalif albaqlaani qaala xadaana leyt bnu sacdin ilfahmiy xaw xadaanaa ibnu rumxin maxamed ibnu rumxin ibnu muhaajir qaala akhbaranaa leytu can naafic mowla bni cumara abu cabdiraxmaan almadani can ibni cumara cabdullaahi bni cumar bn khadaab almadani ayda can nabiyi sala allahu calayh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi laa yabic bacdukum barkiyuuna gadanin calaa bayci bacdin barka kale beecooda yuun ka dulgadanin oo qof baa alaab watay silcada qofka wataa baayic la yidhahdaa qofka asaga ah wixii uu rabay inuu gato qof kale yuuna dhihin aniga ayaa kaa gadanaya mushtarigiina sidoo kale walaa yashtari calaa shiraa'i akhiihi wey marka mid badeecad la ordaayo badeecadii walaalkiis yuunan ka dul keenin mid lacag watana lacagtii walaalkii uu watay ee uu rabay inuu badeecadan ku soo gato yuuna ka dul keenin lacagtiisa walaa yakhdub yuuna doonin bacdukum barkiin calaa khidbati bacdin barhka kale khidmadooda iyo doonidooda waa goorma arrintaa u kala diidan yahay markii gabadhu ay dhinac u badato oo nin la heshiiso marka ayadaa wey waxa la diidayo inuu gabadhii iqraaq ku sameeyo oo uu maarata in oo reerkoodii ka soo galo oo culays saaro taa wey midda la diidayo way dhacda arrinta noocaas oo kale ah in markaa la sameeyo waa dulmi iyo gardarro iyo cadaawad wey lama ogola arrinta iyada laakiin gabadhu hadday uun tahay mujarad in lala hadlay oo ragguu la hadlay kanna la hadlay kanna la hadlay wax dhibaato ah ma laha ugu dambayntiina midkii ay dooratay iyada ayaa go'aan ka gaadhayso xadiidka oo imaanaya xadiidu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidu faado binti qays oo abujahal iyo mucaawiyaba ay dooneen ay la hadleen oo dalbeen oo khadabaani bay leedahay khadabaani labadaba way dooneen nabigana calayhi salaam labadaba intuu cilleeyey ila way naseexay nabiga ka rabtay calayhi salaatu wasalaam qofka naasixana waa amiin nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa weeyaan imaamun fii dalika arrinkaa asaga ah marka naasixun amiin wey sala allahu alayh waalih wasalam qofka naasixa ah mansuuxiisa inuu waxbana ka qarinin oo wixii u wanaagsan u sheegaa la rabaa waalmustashaaru mu'taman qofka mustashaarka la yidhaahda ee lala tashadana qof la aaminay wey ama abu jaham waa kii dhihi jiray falaa yadacu alcasa can aatiqii wa fii riwaayatin fadaraabu linnisaa waa safar badan yahay haweenkana waa ganaaxa cilataani yaa iskuu tagtay amaa mucaawiya fasacluukun laa maala lah fasacluukun laa maala lah maalintaas weeye oga wada maalintaan baa wax la qiimaynayaa oo darfiga markaa jira gabadhu hadday ku gelaysa iyo hadday kaga baxaysaba labadaasi sidaasay kale yihiin haddii aad ila talshatay labadaba midna ha buu nabigu calayh salaam usaama binu zayd baa kaaga fiicane guursuyi rasuulka calayh isalaatu wasalaam laakiin mucaawiya radia allahu canhu muxuu noqday markii dambe amiiru lmu'miniin lan tamuuta nafsun xata tastakmila risqaha buu nabiga alay slam waajalaha xadiid fii sibsunan ibnu maaja ku sugan nafna ma dhimanayso ilaa risqiga ay ka hesho ajasheedu inay ka dhammaato marka amiiruulmu'miniin buu noqday islaamkao dhan iyo muslimiintao dhan buu wakhtigiisii madaxweyne uu noqday radia allahu canhu wa marka xilligiisii uu gabadhaa faado dhigto kaysa uu doonayey gabadhuna ay nabiga tiri maxaad iga leedahay cilladii markaasi ku quntay iyo wasfigii uu ku tilmaanaaye tilmaantiisii ayaa la sheegay taasna waxba dhibaato ah malaha qiibo iyo xanna ma noqoto haduu raba ha kaa xumaay laakiin waa baabulnaseexa baab la layihahday gelaysaa baabulnaseexa way ka duwan tahay baabulghiiba niyadda qofka iyo daacadnimadiisa iyo ujeeddada uu rabo inuu xaqiijiya ay ku xidhan tahay hadduu daacayad iyo dhaliil un ayska tahay mujarad ah asagoo loo dirsanin fuduuli uu iska yahay iyo haddii naseexa laga dalbay iyo istishaaro iyo latashi arrintaasaa kala duwan oo laba baab oo kala weyn weeyaan qaala waxadaanii zuhayr binu xarbi wa moxamed bn muhanna qaala jamiica dhammaantood can yaxya alqaaan qaala zuhayr xadaanaa yaxya yaxya alqadaan wa can cubaydillaahi ahbaranani naaficun can ibni cumara radi allaahu canhuma can inabiyi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa yabici rajulu wakada almar'a rajul sheegidiisa baabu taqliib baa la yihahdaa ninku yuuna gadin calaa bayci akiihi walaalkii wuxuu gatay khiyaaru shardi bay ku jiraan ama khiyaaru majlis bay ku jiraan labadii qof waxbagay kala gateen laakiin khiyaar buu leeyahay qofka inuu ka ka noqdo oo majliskii baa la wada joogaa xataa yatafaraqa ama khiyaaru shardi weeyaanoo saddex maalmood oo kalaa la shardistay inuu nin wixii soo fiiriyo muddada ayada qof kale inuu ka dhexboodaa la diidayaa walaa yakhdub yuuna doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii qofku uu doonay saantu uu doonay ilaa an ya'dana lahu inuu oo idmo yidhaahdo warniyahu arrintaa galmoye ilaa an ya'dana lahu biridaah inuu raadi ka yahay rabaa idankaas laakiin hadduu yahay can khajalin waxayaa isagaa ka dalboo yir gabadhaasaan maqnay inaad shukaansi kuu dhex idin dhexeeya ku jirto oy ku oggolaatay ninuu iga tanaasulo iga bax uu yidhi markaasuu kanna waa iska ilnugul yahaye iska xishoodayo yagoo kukaasahad haddii ku yeelayso ayuu yidhi taa iyadaa ma aha idan ma aha middaa idan ma ahe waa xishood qofka asagaa waxaa weeyaan waad ka yaxyaxsiisay oo waad ka xishoosiisay laakiin hadduu iskiisa kugu idmo markaas iyadaa wax dhibaata a ah ma laha waxadaanaahu abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa caliyu bnu musir can cubaydillaahi bi hada alisnaad sanadka haddaan soo marray mutaabacadii riwaayada hadda soo maraynay unbaa la mutaabacada cubaydullaahi baa ah mudaarka xadiidka uu ku wareegaayo nimankaas markaa waxaa la mutaabacana yaxya yaxya bn saciid alkhadaan ayaa la mutaabicinaya bihada isnaadu waa sidaas waxadaaniihi abu kamil اjaxdari fudayl ibn xusein qaala xadaana xamaad ibnu zaydin qaala xadaana ayub bin abi tamiima sikhtiyaani can naaficin bihada isnaad somaarti bihada isnaad weli socota eh, laakiin riwaayat naafic bihada isnaad markuu ku yidhaahdo hadda waxaa weeyaan cubaydullaahi buu hadda ku dhacay oo xoog mutaabacadii naazil bay noqotay وxadaثnii cmr الناaqid ibn bukayr وزuhayr ibn xarb abu khayثmة ibn abi cumara qaala زuhayr xadaثna sufyaan ibn cuyayna ayuu yidhi lafdiga magaciisii buu sheegay qolada kalena kunyadii bay sheegeen qaala زuhayr xadaثna sufyan ibn cuyayna can zuhri can saciid can abi hurayra saciid ibn musayib can abi hurayrata radi allahu canhu وarضaah ana الnabiya salى اllahu عalayh walih waslm nahaa wuxuu reeba an yabiica xaadiru ribaadi qof xaadir ah oo muqiim ah oo xadar iyo magaaladii jooga inuu wax u gadgado libaadin qof soo galay oo khaarij ka yimid oo aafaaqi ah baadigu ama baadiyaha ka imaado ama magaalo kale ha ka imaadee qof magaalada aan sii joogin waaye xaadirkuna waa qofka magaalada sii joogin alaabadii uu weriso usoo wadaba kii magaalada jooga kula wareego oo yidhahdo annagaa naqaano suuqa oo garanayna oo garanayna sida loo gorgoriyo beec fiican baan kuu gadiya igu soo wareeji inu dhaho lama ogolo lama ogolo wixii markaa suuqa ka jira iyo silcada iyo badeecada sixirulmihliga iyo waa u sheegi karaa suuqa waa ku hanuunin karaa laakiin ninkan baadiga ah waxaa lagu yaqaanaa waa mustacjil alaabtiisuu gadanaya suuqiibuu weydiin meeqa weyn intaa iyo intaas waa la gorgorin wax sii joogitaan oo wakhti u haya ma laha wixiisiibuu gadanayaa si dhaqsaana naqdibu u qaadanaya intafaca waa faa'idaystay wakhtigiisina waa ka faa'idaystay in wixiisi uu maaragtay kaash ku helayna waa ku faa'iidaystay dadkii kale ee suuqa joogana waa faa'iidaysanayaanoo qofkan asaga ahe magaalada dadka jooga aan ahayn ee alaabteeda meesha ay igu xaree iyo xoolahayga meesha igu xaree iyo baadiyahan aan usii kaxaysanay aan dhahaynine dantu ay wadda way ka faa'iidaysanayaan dacuu nnaasa yarsuqu allahu bacdahum bacda buu nabiga alai salatu wasalaam dadka ka taga qaarkood qaarka kale ilahay ha ku arsuqe ha la kala faa'iidaysto qishi iyo khiyaamo lama ogolo iyo rukbaan iyo qofka suuqa soo waxba ka ogeen in haad laga helo lama ogolo ee waxa laga hadlaya waxaa weeyaan ninka milkiilaha ee magaalada soo galay hadduu faa'iido helo faa'iidada u horraysaba uu ku gadanaya waa naqaajinaya ninka laakiin magaalada jooga waxaa weeye cala galabtay qaali noqon iyo bisha markay bilowa tahay arrimuu la sugayaa culays iyo xanibaad buu keeni an yabiica xaadirun libaad aw yatanaajashu iyo inay beecfalis sameeyaan tanaajishku waxaa weeye beecfalis baa la yidhahdaa wa an yuziida asilca liman laa yuriidu shiraa'aha qof aan rabin inuu waxaan gato yaa badeecadii ziyaadinaya inuu maarata ku adkeeyuu rabaa imaa linafci lilbaayici wa imaa madaratan cala almushtari ama mushtarigii buu culays ku yahay ama ninkii baayacahabuu ahaabuu manfaco soo jidaya marka inuu gatana ma rabo taas beecu najash baa layihada beecu fallis waaye waxaa ka soo horjeeda una eg beec la yihahda beecu lmusaayada kitaabu lbuyuuc horti mina soo marray suu noo dhiman yahay ya muslim mogtahay kutubta way kala duwan yihiin marka muddaa kala maqlana calaa kulli xaal fii hada albaab halkaasay ku imaan doontaa masaladan hadda waxa uu ku keenay masaladan ku saabsan guurka ku saabsan weeye baycu musaayada waxaa weeyaan kol haddaan dhexgallaan sheegnee waa in qofkii baayac ahaa ee alaabta watee silcada gorgorada u horraysay ee la gorgoriyey uu yidhaahdo intaasi kuma gadaninee yaa igu daraaya isagii baa dhawaaqaa naadinaya ku kalaa yidhi intaasaan ku daray marka arrintaa iyadaa waxaa weeye beecu misaayada weyaan dhibaato male asagii lahaabaa wuxuu le yaa igu daraaya laakiin isagoo oon dhihin kor inuu soo dhexgalo oo yidhahdo intaasaan kugu daray inuu gatana ma rabee kanuu rabaayo inuu ku riixo oo u culays saaro kanna ugu faa'iideeyo middaasi beecfalis weyaan lama ogolo aw yakhduba arajulu ninku inuu doono calaa khidbati akhiih walaalkiis gabadhii uu doonaaya ka dul doono aw yabiica calaa bayci akhiihi walaalkii wuxuu gatay inuu ka dulgado ama uu alaabkeena yidh ka fiicno ama uu yidhah lacag ka badan baan kuu siinaya labadii way soo gelin walaa tas'al ilmar'atu haweenayda ama islaamtu iyayna weydiisanin dalaaqa ukhtiha walaasheed in la furo laa tas'al ilmar'atu zawjaha ama khaatibaha qofkii doonayay yayna weydiisanin dalaaqa ukhtiha walaasheedii ka horraysay ninkan cismadiisa ku jirtay uu qabay in la furayana shardi sanad waa shardi faasida litaktafiya si u gadisato darteed maa fii inaayahaa wixii weelkeeda ku jiray nafaqadii iyo biilkii iyo masruufkii iyo gurigii ay gabadha ku fadhiday inay rogoto iyadoo rabto yaynaa dhihin gabadh kale aad qabtaaye fur haddaa rabtaan inaad guursato arrinkaasi ma bannaana xaaraam wey waa xasadnimo xasadnimaduna wadunuunta kabaa'irta waaweyn ayay ka mid tahay waa tii ibliis lagu lacanaday jannadana looga soo saaray ilaa yowm alqiyaamana tanacaamadda u daba socota wey xasidnimada aadam buu xasday calayhi salaatu wasalaam abuuna maa fii inaayaha haday inay qaadato ow maa fii saxfatiha alaabteedii saxamadeedii ma soo maray riwaayadii ku daraysay ha guursata risqigeedii wuxuu ilahay u arsuuqay oo ku talagalay way heliyeen haddii kale ha diido zaada camar wuxuu ziyaadiyey ninka le camr binu annaaqid ibnu bukayd fii riwaayatii riwaayadiisii wuxuu ku ziyaadiyey ibn zuhayr iyo ibn abi cumar bay isla warinayeene wuxuu ziyaadiyey asagu nabiga inuu yidhi walaa yasumi rajulu ninka yuuna gorgorinin calaa sawmi akhiihi walaalkii wuxuu gorgorinaya badeecada waa meeqa intaas miyaa maiga dhinta isagoo la wada hadalka u socdo yuuna soo dhexgelin gaarigii isaga maarata weydiinaayo meeqaad igu qaadi kukan yuuna soo dhexgelin qaala waxadaanii xarmala binu yaxya tujayl qaala akhbaranaa ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbin misr qaala akhbaranii yuunus bnu hishaam xadaanii saciid bn musayabin ana aba hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tanaajashuu ha isku beex fillisina walaa yabic ilmaru qofku yuuna calaa bayci akhiihi walaalkii beeciisa u ka dulgadin walaa yabic xaadu ijaaradin waa lamid yuuna ijaaranin walaalkii ijaaradiisa wuu ijaartay beec ku heshiiyeen salaamaad dayib walaa yabic ilmaru calaa bayci akhiihi ha ka ijaaradin waa lamid ijaaradii dukaamaha iyo jaarada iyo fulaan iyo mafaatiixii wamaa mafaatiix arrimaha noocaasay hadda suuq inta badan suuqleyda isku dhigto nin gurigii uu kiraystay lagu dulkiraysto liila inta inta ma bannaano walaa yabic ilmaru calaa bayci akhiih walaa yabic xaadirun qof xaadir oo nagi u iibina libaadin qof baadiya oo magaalada soo galay bannaankaa iskaga mar alaabta u celceli u ilaali la joog laakiin adiga ha xanibin walaa yaqdumu almar'u qofkan yuuna doonin calaa khidmati akhiihi walaalkii gabadha uu doonay ka duldooni walaa tas'al ilmar'atu haweenaydii weydiisanin alaaqa ukhraa alukhraa midda kale ukhtihaa waan soo mar walaasheed wey muslimad wey waxay u baahan tahay bay u baahan tahay iyaduba in la furo aynan u oloolaynin oo aynan arrinta ayadaa qalqaalinin guri la dumiyo iyo reer la isku diro iyo dhibaatadaasi burburka ah waxaa weeyaan waa dulumiga weyn dunubta waaweyn bay ka mid tahay litaktafiya si u gadisata maa fii inaa'iha wixii weelasheeda ku jiray tan waxayba raadsanaysaa alaab iyo guri iyo ninkan inay keligeed hesheen tu aan ninkana shaqo ku lahayn oo ayagoona ka shaqayn waa jira guryihii in la duubiyo oo laisku diro dadkii oo loo kala warqaado oo arrimahaas waxay ka mid tahay amraadda iyo cudurrada mujtamaca gasha ee ku jiray ka mid tahay cadaawadana keena iyo xujwada inay muslimiinta kala fogaadaan waxadaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaana cabdullah cala xaw xadaanii maxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdurazaq bn hamaam asancaani jamiican can macmarin ibnu raashidin can izuuri muxamedin bi hada lisnaad milah hayra ana fii xadiidi macmar waxaa ku sugan walaa yazid irajulu ninka yuuna ziyaadinin calaa bayci akhiihi walaalkii wuxuu gatay yuuna ku ziyaadinin oo dhihin anaa intaa ka badan kuu saariye soo cesha weel neefkaadii haddaad khiyaarulmajlis ku jirtaayo ay kuu bannaantahay inaad soo ceshatee ama ma ahe badeecadaadii ceeb intaad u raaraadiso ceeb intaad u raarraadiso khiyaarulcayb waxay ahaataa khiyaaru ru'ya khiyaaraadku way fara badan yihiin qaala xaddaanaa yaxya bnu ayuuba qutayba bnu xajr jamiican can dhammaan can ismaaciil bnu jacfar ibay ka warrameen qaala ibnu ayuub wuxuu yidhi isagu yaxya bnu ayuub xaddaanaa ismaaciil muhmal baa layihahdaa yacni magaciisa unbuu sheegay ismaaciil bnu jacfar ninka yidhaha ka sii fiican in la caddeeyo qaala akhbarani alcalaa can abiihi abihi buu ka wariyey can bn abi salix can abi hurayrata abu hurayrata dawsi cabdiraxmaan bnu sakhr adawsiy radi allahu canhu ana rasuula allah rasuulki ilaahi sala allahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi laa yasumi lmuslimu muslimka yuuna gorgorinin calaa sawmi akhiihi walaalkii wuxuu gorgorinayey ishaa ka fiiriyo ha sugo walaa yakhdub yuuna doonin calaa khidbatihi walaalkii gabadha uu doona inuu ka daba doonin oo xinqooqin oo qaar waxaaba jira gabadha waa la doonayba ay oo u daran tahay gabadhii iska joogtay waxa guursaday aan haysanin maalintuu maqlo waa la garay wuu soo istaagaya ah, cudurrada noocaasoo kalea dad baa lagu sheegay waxadaanii axmed bn ibraahim adawraqi ahuu yacquub bn ibraahim qaala xadaanaa cabdisamad bn cabdiwaariin qaala xadaanaa shucbata abubistaan alwaasidi can alcalaa wa suhayl labaduba can abiihima aabbahood ka weeyeen aabbahood abu saalix isammaan wasmuhu dakwaan can abi hurayrata dawsi can inabiyi sala allah aleyh wasalam xaa xadaanaahu waxaa iska xadiidkaa noo warramay muxamed bnu muana waa mutaabaca cadafka fiiri qaala xadaana cabdusamadin qaala xadaana shucba can ilacmash can abi saalix isamaan can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh waalih wasalam ilaa annahum qaaluu waxay dhaheen nimanka ragga hore mutaabacinaya calaa sawmi akhiihi wa khidbati akhiihi saas yidhahdeen calaa sawmi akhiihi wa khidbati akhiihi waa kuwan wax mutaabicinaya weeyaan sanadkaa hore sanadkaa hore raacaya mutaabicinayo ayib aabbahaasoo abu saalex ah ragga mutaabiciinaya oo idil wey waxa hadda lagu leeyahay ilaa camahum ilaa camahum acmashkaasaa ka mida ayb ah. qaala xadaana abu daahir ilmisri axmed binu camr qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu wahbin can ilayth bni sacdin wagayrihi lama sheegin kayrkaas mararka qaar waa rag baa la qariyaa can yaziid bn abi xabiib can cabdiraxmaan binu shumaasa annahu samica cuqba binu caamirin cala alminbari cuqba binu caamir radi allahu canhu wa ardaah oo wuxuu maqlay mimbarka saaranoo yaquulu leh ina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku qaala wuxuu yihi almu'minu aqu lmu'min mu'minka mu'minka kale walaalkii wey ukhuwadaa iyo walaalnimadaasi islaamnimadii iyo diinta lagu walaaloobay waxay ka xoog badantahay ka ballaarantahay ka xoog badan tahay walaalnimada xagga nasabka ah ee dadku inta badan ay wax walba ka hormariyaan ta diintaa ka khayr badan oo ka maaragtay xoog badan inahu laysa min ahlika buu leeh ilaah nabiyullaahi nuux calayhi salaam wiilkiisii wuxuu leey inahu laysa min ahlika waa isku nasab waa ilmihiisii oo xalaal ah laakiin markuu noqday camalu hayru saalix markuu noqday inahu amila ow inahu camalun hayru saalixin qaar baa inkastoo qiraadka ku filan lakiin inahu camila hayra saalixin qirada haddii shaa tahay iyo haddii kaleba lasoo xaqiijiyo laakiin waa ka maqlay can afwaahi culamaa ayib ayib haliya qira'a inaan quraa ana duurkiina qaadataan baa loo baahan yahay marka inahu laysa min ahlika way shaahidka inahu laysa min ahlika laakiin hadduu muumin yahay oo uu kaa fog yahay xagga nasabka iyo wada dhalashada walaalkaa weeyaan inaad ilaalisaa marka la rabaa wixii walaal walaaduu ka ilaalin jiray ka ilaali falaa yaxillu marka ma bannaano lilmu'mini mu'min oo ma bannaano an yabtaaca inuu iisoo iibsado calaa bayci akhiihi an yabiicana wasamar walaa yakhdub inuu doono calaa khidbati akhiihi walaalkii gabadhuu doonaya xataa yadara ilaa uu ka tago awlaadana waan soo maray u idmo marka ilaali mashaacirta walaalnimada ilaali fi suurati alxujuraat waa aragtay inta aayadee laga hadlaayo markii mu'miniinta inay walaalo yihiin la caddeeyey yaa wax allaala wixii xanaf keeni lahaa dhibaato keeni lahaa mu'miniinta dhaawac u keeni lahaa oo dhan ayaa waxaa weeyaan la xarrimay oo la caddeeyey iska ilaali baa inaad jees la timaado inaad xan la timaado waxyaalahaas oo dhanba baabu taxriimi nikaaxi shiqaar nikaaxa la yidhaahdo nikaaxu shiqaar waa xaraam wa budlaanihi weliba baatil weeyaanoo laa yancaqid ma guntamayo saasuu baabaystay shiqaarku waxaa weeyaan maakuudun min shaqar albalad aw shaqar almakaan idaa khala markuu cidlo yahay makaanka shiqaar waa la yidhahdaa waxaa kalooba laga keenay min shaqar alkalbu idaa yadahu liyabuul ayga markuu lugta kor u qaadaayo markuu kaadinayo lugta kor u qaadaa markaasuu kaadida saydhaa halkaasna waa laga keenay baa liyihi labadaa ishtiqaaq waxay kala leeyihiin amara iyo waxay kala leeyihiin macno ayay kala leeyihiin oo masaladaasi aqwaasha culimmada iyo ahlulcilmiga masaa'ishoodii ayay ku kala aroorayaan haddii min shaqara la dhaho iyo haddii la dhaho min shaqara makaan iyo haddii la dhaho shaqara alkalb sidaasay laba macnay kala yeelan doonaan laba dalaalana way kala qaadan doonaan laba dalaala waa imaan doontaa xadaanaa yaxya ibnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can naaficin can ibni cumar ana rasuula allah sal slam nahaa can ishiqaa nabigu wuxuu xarimay nikaaxa iyo guurka la yidhahdo shiqaa wuxuu ka mid ahaa ankixadii jaahiliyada ee islaamka ka hor ay isticmaali jireen islaamkan uu caddeeya inay tahay xaaraam washiqaaru waa ka tafsiirka shiqaar waxaa la yidhaahdaa an yusawija arajulu inuu ninku guuriyo ibnatow gabadhiisibuu nin u guurinayaa shardi buuna ku guurinoo calaa an yusawijahu kanna inuu guuriyo isaguna ibnatow gabadhiisa kan kale uu guuriyo walaysa baynahumaa dhexdooduna sadaaqun wax meher ah oo dhaxdooda ahaadayna uusan jirin saasaa lagu fasiray naafic baa iskale iyo kayr baa iskale waa lasku hayaa tafsiirka haddii marka tafsiirkaa la raaco min shaqara albalad shaqara almakaan baa marka laga keenay idaa khala waxaa loo diiday shiqaarka liannahu khaalin mehr khaalin can ilmeher meher buu khaali ka yahay ninkan labadan waxay isdhaafsanayan laba gabdhood ay dhaleen wargaa gabadhaadaan ku siinayaa adna gabadhaydaan ku siinay adna gabadhaada isii waa isdhaafsadeen wax meher oo meesha ku jirana ma laha ah, wax meher oo gabdhihii la siinba maba lahaba arrinkaa iyadu waxaa weeyaan waa baail ijmaac nikaaxa isagaa ma asaxayo mana guntamaayo haddii uu dhacana waa baail turaya maba guntamayo ka ayib liannahu meherkan ma rafcin karaan awliyadu nikaaxa waa laga maarmaan shardi weeye inuu meher u jiro tasmiyatuhu fii majlis alcaqdi in meeshii nikaaxa uu ka socday meher lagu sheego waxba shardi ma aha nikaaxu waa asixi gabadhaas meherkeeda la sheegi waayo oo weligii iyo shuhuuddii iyo rida zawjayn la hela labadood in raadda iska yihiin laakiin meherku wuxuu u noqonayaa meherulmithil haddiise la anfiye ka waran la diido meesha laga saaro oo wax meherana ma jiro ku aqbashay markaas waxaa noqonaya baatil buu noqonaya liqowlihi subxaanahu wa tacaala wauxilla lakum maa waraa dalikum an tabtaguu biamwaalikum intaa la xarimay wixii aan ahayn xalaal bay idin yihiin inaad ku dalabtaan xoolihiini markaa ninkan iyo labada nin ee gabdhaha isdhaafsanaya meher la'aan nikaaxii kumayna dalbin xoolahoodii ee gabdhaha madaxoodii ku dalbaayaan middan iyo middanaa laisku gadayaa saasaa marka loo diido lama ogolo laakiin haddii tahay walaysa baynahumaa sadaaqdaas ayuu maxaa khilaafku ku jiraaye culammada isku hayaane haddii sadaaq uu jira ka waran oo gabadhan meher bay tana meher bay leedahay lakiin labada gabdhood waa la isdhaafsaday mid walba meher baa la siiyey hadduu meherku yahay meher yar oo meherulmiliga gaarsiisneen asaguna kadalika kelmad kuuri kii horuu lamid yahay waxba kama jiro ihaanana way ku sugan tahay xaqiraad dulmi gabdhihii la dulmiyay khidaac iyo khiyaamo wasaabasaaben wa haddii laakiin meherku yahay meherulmili kaamila ah ama ka badanba gabdhuhuna ay raadi ka yihiin inay sidaas ku guursadaan ay raadi ka yihiin labadii welina ay sidaas yeelaan hada huwa maxalu lkhilaaf middanaa laysku hayaa oy culimmadu leeyihiin cilladii hadday meesha ka baxday walaysa baynahumaa sadaaq ridihina meesha uu joogo gabdhihii gabdha laysku jujubayan ahayna mid walba waa ay ninka raalli ka tahay saxa alcaqdu bay leeyihin walaslu fii dalika waxaa weeyaan shuruuddiina lehel hel arkaantiina la wax maanic camalka ma yaalo qolada waxay leeyihiin saddan lidariica suuradaasba kol hadday suuratu shiqaar noqotay laba gabdhood oo laisdhaafsanayo ama laba walaalihiisa oo walaasha iyo walaasha suuradaas naftirkeedaaba la diidan yahayoo sadan lidariica nikaaxuna sidiisuba waxaa rabaa inuu yahay xilligiisa xalaalnimadiisa mid cad oo shubha lahayn shubahaadka dhanna in laga fogaadaa loo baahan yahay saas darteed nikaaxa waxaa weeyaan mamnuuc weeye suurada hadduu ku imaado walow sumiya sadaaq ha la magacaababay wa hada bacda ahli ilcilm xagga ixtiyaadka wuxuu ku jiraya waracnimadu in laga fogaado qaala waxadaanii zuhayr binu xarb wmaxamed bn muhanaa wacubaydulaahi bnu saciid qaaluu waxay dhaheen xadaanaa yaxya can cubaydilaahi can naafic can ibni cumar cabdullahi bn cumar bn khadaab can inabi sal slam bimili hayr ana fii xadiidi cubaydillaah waxaa ku sugan qaal qultu linaafic baa waxaan ku yidhi ma shiqaaru shiqaar maxaa la dhahaa taa waxay kuu caddaysay riwaayada dambe tafsiirka shiqaarka waxaa iskale naafic ayaa iskale qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa xamaad bnu zayd can cabdiraxmaan asaraaj can naafici mawla bni cumara نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى وحور ريبي عن الشغار أيوه ريبي قال وحدثني محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا معمر بن راشد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام شغار إسلام في شقاكم لها وجاهلية وإسلامك وحي كهرية بقى للسمين جري إسلام كان أودي لا شغار شغار مجرو قبل إسلافسي ولا لا أما أضشين ولا إسلافسدو arrintaas sharciga ma ogolo ma banaana qaala maxayd gabdhuhu waa xor wey ayagaa doorashadooda xaq u leh in marka ayaga silxa iyo badeeca laga dhigo ma bannaana xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana ibnu numayr cabdullahi ibnu numayr wa abu usaama xamaad bn usaamata can cubaydillaahi can abi zinaad cabdullahi bnu dakwaan can lacnad cabdiraxmaan bn hurmus ilmadani can abi hurayrata radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sal allah alay wasalam rasuulku wuxuu reebay can ishikaari zaad ibnu numayr wuxuu ziyaadiyey washikaaru markaa laakiin noo ogaan inuu naafix iska lahaa an yaquula arajulu waa inuu nin yidhaahdo lirajuli nin kale zawijnii ii guuri ibnataka gabadhaada wa usawijuka waxaan kuu guurin aniguna ibnatii gabadhayda aw zawijnii ii guuri ukhtaka walaasha wa usawijuka adna waxaan kuu guurinayaa ukhti walaashaye taasaa waxaa la yidhahdaa shikaar ma bannaana gabadha khiyaarkeedii baa laga qaaday iyo ogolaashaheedii ridaheedii meherkeediina waa la cucuubay qaala waxadaanaahu abu kurayb maxamed bn cala alhamdaani qaala xadaana cabd bnu sulaymaan can cubaydillahi wabni cumar bihada isnaad walam yadkur ziyaarata ibnu numayr ibnu numayr ziyaadadiisan washiqaaru uu faraha la galay ee tafsiirkeeda mayna sheegin ruwaadda inteeda kale naafic baa iskale khilaafkeedu ka mid taha culamada isku hayaan qaala waxadaanii haaruun bn cabdillaahi alxamaal almasri qaala xadaanaa xajaaj bnu maxamed almisiisi qaala qaala ibnu jurayj wuxuu yidhi وxadaثnah isxaaq بn ibrahim alxandli ومxamed بn raafic الnaysaburi can cabdirazaq bn hamaam الsancani qaala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik bn cabdilcaزiiz qaala akhbarana abu zubayr moxamed bn muslim almaki bn tadrisin anahu samica jaabir bn cabdillaahi radi allahu canهuma yaquul nahaa rasuulu اllahi salى اllah alay slam can الshikaar nabigu wuxuu reebay shikaarka waad ogaatay shikaar waxay ka mid tahay alankixa aljaahiliya almuxarama sharcan guurarka jaahiliyada ee la xarimay bay ka mid tahay shiqaarku baabun siyaabo badan bay isku guursan jireen wixii oo dhan shareecadu waxay istaagtay midkan hadda aan muslimiintu ay isticmaalaan uu ka mid buu ahaa laakiin islaamku waa sugay waana tahdiibiyey waana nadaamiyey kaa unbaa la ogolyahay baabulwafaa in la oofiyo oo laga soo baxo la fuliyo bishuruudi shuruuda fi nikaaxi nikaaxa gudihiisa ahaatay ninkan gabadha guursashada u guursaday wixii shuruud ahaa ee maaragtay gabadha ku guursaday waa inuu oofiyaa wa hada laysa calaa itlaaqihi shuruudda ayada ayadae la oofinaaye gabadha loo galay sida baabka iyo xadiidkaba culummadu xadiis kale iyo adillo kale aynan jirteen oo adilo cumuumu nusuus cumuumu nusuus tukhasisu ukhraa nusuus kalaa khasisaysa marka hadduu caam yimaado khaasna uu leeyahay khaaskaad qaadanaysaa shuruudda nikaaxa gabadha lagu guursaday waxaan loo fiirinayaa kitaabka iyo sunnada muwaafaqsan yahay kullu sharin laysa fii kitaabi illahi fahuwa baail kullu sharin laysa fii kitaabi illaahi fahuwa baail shardi kasta oo diinta waafaqsanayn baatil weeyaan wain kaana miatu shard wain kaana miata shardin boqol shardi baa ahaadeen wuxuu kaloo nabiga alay slam almuslimuuna cinda shuruudihim muslimiinta shuruuddoodaasay leeyihiin ilaa shardan axalla xaraaman aw xarqama xalaalan shardi hadduu yahay shay xalaalaha xarimaya ama shay xaaraamaha xalilaya shardigaasi baatil buu noqonaya marka meher ma jiro hadday shardigu yahay waa kuguursan lakiin meher ay weydiin iyo nafaqo iyo muxuu ahaa qismadii iyo qaybtii ama ayada xaggeeda ay ka soo fusho wax noocaasoo kale ah oo maqaasidii iyo ujeeddadii nikaaxaba ka hor imaanaya waxaa weeyaan fabaailaatun faclama waa baatila ogow xadaanaa yaxya binu ayuub qaala xaddaanaa hushaym ibnu bashir alwaasidiy xaw xaddaana ibnu numayr maxamed bin cabdillaahi bni numayr qaala xaddaana wakiic ibnu jaraax ibnu maliix alru'aasi xaw xaddaana abu bakr bin abi shaybata qaala xaddaana abu khaalid alaxmar wasmahu sulaymaan ibnu xayaan sulaymaan ibnu xayaan abu khaalid alaxmar xaa xaddaana maxamed bn muhana alcanasi abu muusa qaala xaddaana yaxyaa huwa alqataan yaxya ibnu saciid can cabdilxamiid ibnu jacfar can yaziid bin abi xabiib can marsad bin cabdillaahi alyazani can cuqba bni caamirin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga wuxuu yidhi inna axaqa ashardi shardi midka ugu xaqnimo badan ugu owlaysan an yufaa bihi in la oofiyo la fuliyo maa ayiladii shardigii weeyaan aad istaxlawtum ku xalaashateen bihi maaguba alfuruuja farjiga shardiga farjiga lagu xalaashaday oo gabadhan guurkeeda iyo farjigeedaasi wixii shuruud ah oo sharciga uuna khilaafaynin oo gabadhan lagu soo xerogeliyey ama farjigeeda lagu xalaashaday wa walmahru iyo wixii lamida waxaa uu in loo oofiye kaasaa ah wax qanimo badan buy nabi sal allah alay wasalam meyrke waa intaas iyo shardigaas waxyaalaha inta badan la fududaystay ka mid tahay shuruudda shardiga ugu asaasisan weeyaan ayn dhacaynin inay gabadhuba iska cafisa mooyeene ayadoo nafteeda raalli ka ah fain dimna lakum can shay minu nafsan fakuluu haniya marii'a inay raalli ka tahay oo waan kuu cafiye hor alli habeen aakhir waxba maarata kuma haysta ay ku tiraado adoon qodqodin oon cayidi gelinin oo aan gabadha ka keenkeenin hadday kuu cafisay meherkeeda ayadoo aad culays tahay laakiin ayadoo gabadhii ku jeceloo oo reerkeedii oo kada oo kuu kalsoon haddaad qalqaaliso arrintaa ma bannaana oo meherkii marka horena layska ogolaaday isagoo fara badan marka hore ay kuu bannaan tahay inaad ka hadasho oo tirada waa u culus yahay laakiin haddaad aqbasho inaad calaniya waad hadhow waad ka jari doontaan aad tirahdood gabadhadeena ku bilowda habeenka u horaysaba tirada hadday intaasoo meher oo ah, xoog badan naftaydiibaad haysata ilaa akhiri uu yidhaahdo miskiin weeyaan waxaa la rabaa faidna lakum minhu nafsan can shay minhu nafsan fakuluuhu dhiibu nafsi baa la rabaa ayadii baa arrintaasi ka soo fushay oo tiri waxba kuuma haysa wax mehera waan kuu cafiyey kaa qaadan mahayo waxba ma aha xoolahaada ku darso taas marka waxaa wey waa qof xoolihiisi bixiyey weye wayna bannaan tahay almaaliku yatasarafu fii mulki kayfashaa howlihiisuu rabo qof ku bixin karaa hada lafdu xadiidi abi bakr wbmuana غayra ana ibn muana qaala ashuruu ina xaqa ashuruu naam baabun wuxuu ku saabsan yahay istidaanu ayib gabadha ayibka ah ayib waxaa la yidhaahdaa ama nin ama rag ama naag waxaa hadaba qofkaan reer lahaynba ayib la yihahda laakiin hadda waxaa loo jeedaa middii reer soo martay gabadhaas ama laga dhintay ama la furay haddii in la guuriyo la damco isti'daan in idan la weydiiyo weeyaan fi nikaaxi nikaaxa isti'daanu fayibii gabadha garoobkaa idankeedu fi nikaaxi nikaaxa binutqi waa inay hadasho waalbikru bikaarada midda ay gashaantida ahna bisukuuti aamus baa lagu kaaftoomi bisukuuti aamus hadday aamusto oo ay hadli weydo ninkaasa halaguu guuri markii la yidhaahdo waa laga aamusayaa oo aamuskaasaa waxaa weeyaan inay raadli tahay yaa laga soo qaaday oo xishootay xadaanii cubaydullahi bnu cumar bnu mayslة alqawaariiri qaala xadaana khaalid bnu xaariث xadaana hishaam can yaxya bn abi kafiir qaala xadaana abu salama bn cabdالraxmaan xadaana abu hurayrata ana rasuula allah sala اllah alيh alih wasalam qaala wuxuu yidhi laa tunkaxu اlayimu gabadha garoobka lama guuriyo xataa tusta'mar ilaa lala tashado oo amar la weydiiyo oo la yidhaahdo arrinka ayadaa amarkaadu ku xulan yahay ninkaaba kuu guurinaynaa haa hadday tirada loo guurin ayada aamuskeeda lama lagu guurin mahayo waa inay hadashaa liannahu haweenayda garoobka waxaa weeyaan xishoodkeedii sida gabadha gashaantidoo kale maaha uu yaraaday oo mumaarasatu rijaal ragga la macaamilkiisay soo martay marka inay hadashood tidhaahdo mayna guursanaya iyo waan guursanay way sahlan tahay walaa tunkaxu walaa tunkaxu lbikru midda bikaarada ay gabadha shantida lama guuriyo xataa tustaadana ilaa idan la weydiiyo la yidhaahdo hayo ninkaasa lagu guurinayaan raalli maga tahay ayaduna sidoo kale wey qaaluu yaa rasuulallah middana markaa ishkaal keentay curfigii iyo bey'adii ay ku noolaayeen saxaabada fiiri yaa rasuulallah wa kayfa idnuhaa garad garanayo waanaa weyno way hadliyeen middan gashaantidaa madaxay laadlaadin oo foorarin idankeedu waase hadli mayse qaala nabigu wuxuu yidhi an taskuta waa inay aamustaba hadday aamusto gabadhii gashaantidaheed aamuskaasaaba idankeeda ogolaashaheeda waxba yaanan la qodqodin oo lasii wadan liixraajinin oo culays la saarin way aamustay soo maaha raalli weeyaan laakiin waa in laba macnoo meesha waa inay soo gasho tan labaad inay garanayso sukuuta waxa ka ratib maayo hadday aamusto waxa ka laazimi oo ka dhalan waa inay garanayso waad aamustay aamuskaasna masale sharci ahaa saaran oo ah in lagugu guurin karo aamuskaasi ridlo iyo inaad raalli ka tahay laguu ximbaari ogaanteeda laho waa inay arrintaasi loo sheego musbaqan ama marka dambe laga dabageeyo oo la yidhaahdo arrintaas weeyaan ogow way aamustay soo maaha khalaas iyadoo og ayay marka aamustay waa la guurinaya ta labaad ma laguu guurinaya ninkaa markii la yidhaahdo ninkii waa in loo sheegaa diintiisa iyo khuluqiisa iyo wuxuu yahay iyo maalkiisii iyo hadday ku raacaysay ileen way ku raacaane sida iyadaba maaratay limaaliha lagu guursado dee limaaliha u guursadaan haweenka oo khiyaaraadkay ka mid tahay iyo doorku ka mid yahay marka nin ay garanayso waa inuu yahay markaasay dee kala saari kartaa oy kuna ay maaratay afka ka maroorin kartaa kuna ay ah, ka aamusi kartaa iyada oo wejigeeda uu faraxsan yahay marka aan taskuta waa inay aamusta wey aamuskaasaana idankii ah ayuu nabigu sala allahu alayh waaalih wasalam an taskuta waxyaalaha daraa'ifta waxaa ka mida alimaamu ibnu xasm الdaahiri alandalusi radia allahu canhu saaxib almuxalla addaahiri iyo daahiriyadiisaasi masaa'il badanoo waxaa jirta culummadu aad ola yaabeen wuxuu leeyahay gabadha gashaantida ah idankeedu an taskutu shir inay tiraado haddiiba hadasha ka waran way hadasho ti ma laguu guurin haa ii guuri ay tidhi laga yeeli maayo mau hadashay wa idnuhaa sukuutuhaa taasuu leeyahay inay aamustay aheed way hadashay khalaas way ka burtay ayuu taagan yahay waa daahiriyada cajiibkooday leeyihin waxaa la mida ah xadiid fi udxiya ku saabsan oo nabiga calayh isalaatu wasalaam markuu ka hadlaya udxiyada almusinna athaniya neef riyaa oo ilkaha la soo baxay ilaa an yacsura axadukum taniya fayadbaxu jadacatan fayadbaxu jadaca qofkii waayaa neef riyaa oo ilkaha la soo baxay wuxuu gowraci karaa neef ida ah oo jadaca ah neef jadaca ah oo aan weli ilkii la soo bixin ayuu gowrici karaa xadiidkaase waxay dhaheen zahayriyada ibn xasm raxmatullaahi calayhi haddii mid mustinna ah lax ilkaha la soo baxsato tii ilkaha weli la soo bixin kaba weyn uu meeshoo soo istaajiyo laga aqbali maayo jadaca waayriha min almasaa'il ayay qabaan waxaa ka mida ah, laa yabuulanna axadukum fi lmaa'i raakid biyo maaratay fadhiya xakidii ku kaadinin yuu ku kaadinin baa la yiri oo ku kalleedhinine hadduu kaadi intuu weel ku soo shubo ku sayro dhib ma laha bay leeyihin dhib ma laha laa yabuulanna baa layidhi laa yasubanna lama dhihin marka waa juhuudun fi daahiriya juhuudun fi daahiriya madaahirnimadaasay aad iyo aad u dheggan yihiin wa fii muqaabili dalika arrinkaas waxaa ka soo horjeeda kitaabkaasi muxalla ibnu xasm waxa ku suganaya masaa'il ah ee jamhuuru ahlilcilmi ay kaga raajinsan yihiin naska iyo daliilkuna ayaga xaggooda uu yahay marka sidaa lagu yidhahdaa u malayn in ay ciddaas ka taagan yihin oo iska ciyaarayaan ijtihaadaad waaye walmujtahidu qad yusiibu waqad yukhdi inuu isiibay inuu khadaa way dhacdaa walidaalika culummadannada waxay dhihi jireen muxallaha markii shareeca fii kuliyaati shareeca qaar ahaan raggii aan kasoo soo faa'idaysanay xafidahum ullah waxay dhihi jireen laa yastagni canhum ahli bilcilmi kitaabka muxallaha almuxalla bilaaahaar lina xasmi laa yastagni canhu taalib alcilmi af ardaya kama deeqtoomo gaar ahaan arday mutawasida oo masaa'isha iyo adiladeedii iyo tarjiixaadkeeda ilaa xad wax looga baxsan yahay inuu kitaabkaasi uu idalaaco oo fiiriyo ayaa fiican oo akhriyo qaala xadaanii suhayr bnu xarbi qaala xadaana ismaaciil bn ibraahiim ibnu miqsi bnu culayata qaala xadaana xajaaj bin abi cumaan xaw xadaanii ibraahim bnu muusa ahbaranaa ciisa yacni bnu yoonas bn abi isxaaq asibeeci can alawsaaciy cabdiraxmaan bn camr alawsaaci xa waxadaanii zuhayr bnu xarbi qaala xadaana xuseyn bnu muxamedi qaala xadaana shaybaan xa waxadaana camru naaqidi muxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdurazaaq can macmar xa waxadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan addaaramiy qaala ahbarana yaxya bnu xasaan xadaana mucaawiya kulluhum can yaxya bn abi kaiir bimili macnaa xadiii hishaam wa isnaadihi hishaam baa la mutaabicinaya man huwa hada hishaam ibnu xasaan miya ayib ninkaasaa la mutaabicinaya mutaabacadaasi bimili bimacnaa xadiii hishaam wa isnaadihi watafaqa lafdu xadiidi hishaam wa shaybaan baa iswaafaqay wa mucaawiya bnu salaam fi hada alxadiid xagga lafdiga saddexdan waa iswaafaqsan yihiin qaala xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana cabdulahi bn idriis alwdi can ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaiiz xaa xa waa soo ogaanay badan waaa la yihahda xa loola jeedo afar bay uyaa loo qaybiya waxaa xadaana isxaaq bn ibraahim wmuxamed bn raaficin jamiican dhammaantood can cabdirazaq walafdi ibn raafici qaala xadaana cabdirazaq akhbarana ibnu jurayjin qaal samictu ibn abi mulayka cabdulahi cubaydillaahi yaquul qaala dakwaan wuxuu yidhi dakwaankii mowlaa caaishata caaisha mowlaheedii ahaa wuxuu yidhi samictu caaishataan maqlay radi allahu canha taquulu leh sa'altu rasuul allahi nabiga calayh salaam baan waxaan su'aalay canu jaariyati gabadhii oo yunkixuhaa ahluhaa ehelkeedii ay guurinayaan weligeedii baa guurinaya atusta'maru istiimaar iyo idan iyo amar mayaa la weydiin amlaa mise maya waa iska guurin karaa faqaala lahaa rasuululah nabiga alay slam wuxuu ku yidhi nacam tusta'mar idan baa la weydiin gabadha sida midda garoobka oo kale idan baa la weydiin laakiin idankeeda ayaduu aamus baa laga kaaftoy faqaalat caaisha waxay tidhi faqultu lahu rasuulka waxaan ku yidhi calayhi salaam fa innahaa gabadha yaree gashaantida ah tastaxyii way xishoon oo inay hadasho ha la ii guuriye tidhaahdo way xishoon jireen oo waxay ka baqi jireen in la yidhaahdo raggay jeceshahay nin bay jeceshahay in la yidhaahdo tanayba ceeb u arki jireenba gabdhihii hore hadda baadiyaha waa iska sidaas ahaan jiray ma aqaan hadda kuwa hadda jooga waxay laakiin eh, ninkeeda in nin baan rabaa ama la ii guuriye tidhahdo ka xishoon jirta isagoo qabayba magaciisa ka xishoon jireen ay magaciisa sheegaan fa innaha tastaxyi way xishoonaysaa faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi fadalika idnuhaa inay xishooto ay aamustaaba idankii ah idaa hiya sakatad hadday aamusto idankeeda warkaasuu nabi alay salaam qaacido qawaacidulfiqhiya ka mid aha jirta oo laba qaacido mutaqaabilatayn ah laa yunsabu lisaakitin qowl walaakina asukuuta fii macrad alxaajati ila albayaani bayaan qaacidadaasaa jirta labadana marka amhilada iyo tadbiiqa qaacidada markii laga hadlaayo labadana la kala saaraa laa yunsabu lisaakitin qowl qof aamusay qowl iyo ra'yi loo nisbeen maayo uuba ka aamusay waa sida maaragtay tayibadii aamuska ay aamustay macno iyo dalaalad oo ah inaynay ogoshahay loo nisbeen maayo walaakina asukuuta aamus fii macradi alxaajati ila albayaan meel caddayn u baahan qofka hadduu ka aamuso bayaanun caddayn bay ka dhigan tahay aamuskaasna bikaaradii bay ku dhacaysaa oo lagu tadbiiqiyaa laa yunsabu lisaakitin qowl walaakina asukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaan adoo halkaad masaajid ka baxaaya waxaa aratay kama hadin nin qaadanaya jid baad ka tiri waad aragtaa ma aha ninka inuu xalaal ay u tahay alaabtaadii buu suu soo socday iskala booday suuquu geeyo waa gaday adoo arkaaye idan kama dhigna wax badan buu ilan qofka la aamusi karaa anfariir iyo yaxyax iyo yaab iyo xishood ayuu maarata keeni kartaa inuu arrintaasi la aamusay laakiin wixii caddayn u baahnaayoo sidii gabadhii garoobkeedu hadli kartay oo hadli weyday sabab ka reebtayna aysan jirin waxaan u jeedaa bikaaradii gabadhii bikaarada had weeyaan oo aamustay oo hadli weyday aamuskeedaasi wax ka ratibna way garanaysaa waxaa weeye waxaa laga caddayn iyo bayaan saasuu dhaha xaddaanaa saciid bnu mansuur waqutayba bnu saciid qaala xaddaanaa maalikun xaw xaddaanaa yaxya bnu yaxya walafdu lah qaala qultu limaalikin maalik ibnu anas abu cabdillaahi alasbaxi imaamu daar lhijra waxaan ku idhi xadaaka axadaaka istifaamti baa ka maqan ma kuu sheegay cabdullaahi bnu lfadal can naafic bni jubayr markaa ka warramay can ibni cabbaasin ana nabiya sala allah aleh wasalam qaala inuu yidhi alayimu gabadha garoobka yaa axaqu u xaqnimo badan binafsiha nafteeda min waliyiha weligeeda uga xaqnimo badan tahay walbikru bikaaradana tustaadanu idan baa la weydiin fii nafsiha nafteeda wa idnuhaa idankeeduna sumaatuha inay aamusto weeyaan oo waxa ugu yar wey hadday hadasho waa fiican tahay way sii caddaysaye hadday aamusto idan bay ka dhigan tahay ma ka maqashay maaligow qultu qaala maalik wuxuu yidhi maq waan maqlay buu yidhi cabdullahi bn fadl can naafic can jubayr can ibn cabbaas bihada almatn waan maqlay qaala nacam alayimu axaqu binafsiha min waliyiha masaaisha masalat lwilaaya ma shardi baa fi nikaaxi mise shardi maaha khilaafun bayna ahli lcilm jamhuurtu waxay qabaan wilaayadu shardi weeye abuu xaniifa ayaa qaba inayna shardi ahayn daadaariida waa ku raacsan yihiin oo xadiidkana ka mid xadiistay deliishadaan oo alayimu xaqu binafsiha min waliyiha gabadha garoobka nafteeda ayadana wax naga badan way isguurin kartaa weli la'aan ayay guursan kartaa halkaasi kala baxeen min adilatihim bay ka mid tahay dabcan adilo oo naqliih iyo adilo aqyiso ah oo qiyaaska waxaa ka mid ah in lagu shabaho nikaaxa beeca iyo sharaha oo sida ay u tasarufi karta gabadhan xoolaheeda beecan wa shiraan wa ijaaratan waxay rabtaa gadan waxay rabtaa ijaaran ay xaqa ugu leedahay waxba aynan idan u weydiisanaynin weligeedii qaraabadeedii sidaasoo kale nikaaxuna idan ay maar ku weydiisanana waa isguurin kartaa jamhuurtu waxay qabaan maya oo laa nikaaxa ilaa biweliy aayaadka qur-aanka ahaa ka horreeya ankixu layaama awliyadii baa la hadlaya u guuriya falaa tacdulu walaa tacduluhun ah, ah, ka reebina yani gabdhihii hadday damcaan raggoodii inay ku noqdaan ay u guursadaan raggii furay ha ka reebina marka ilaahay subxaana wa tacaala ina marka ay awood leeyihiin waxna ku guuri karaan waxna ku reebi karaan ayaa halkaas laga fahmayaa marka sida xooga badana waa sidaas laakiin xadiidkan alayimu axaqu binafsiha waxaa laga wadaa axaqu haddii la yidhaahdo meesha laba xaq baa ku jira lahu awliyada iyo qaraabadu xaq bay leeyihiin gabadha xaqeedaasa ka sii weyn axaqu siiqadaas ka fahmaysa tafdiilka marka werigii inuu xaq leeyahay baa laga fahmay axaqudaas ayaduna xaq bay leedahay werigiina xaq buu leeyahay laakiin yaa xaqnimo badan gabadha oo see ku dhacaysaa suurada masalada waxaa weeye hadday isqabtaan gabadhii iyo weligeedii oo gabadhu nin baan kuu guurin weligii intuu yidhaahdo kufkeedii ah ay diiddoo tidhahdaa ninkaasi raalli kamihi mana rabi ay tidhaahdo weliga ama aabbuhu ma guurin karo halkaasay kaga dhammaanaysaa bicagsi gabadha hadday nin kufkeedaa ay calmato ay tidhahdo gabadhan ninkanaan guursan hadday tidhaahdo oo weligiina uu yidhaahdo ma ogeli wax sabab oo sharcigaan uusan jirin kuf buu u yahay ehel buu u yahay inay guursata xaq bay u leedahay asagana waa diiday waxaa la qaadanayaa warka gabadha la qaadan guuri baa la leeyahay hadduu ku adkaysanan qaadmigaa nikaaxaya qaadmigaa nikaaxaya marka wixii iyada ay diidana laguma khasbi karo wuxuu weliga diidana waa lagu khasbi karaa weliga waa lagu khasbi karaa gabadhi waa la guurinaya halkaasi xaqiyadu laakiin inay iska laafiyato oo tidhaahda anigu waa axaqu binafsi hadaliya waa iska guurin idankii weliga uu lahaabay iftiyaat ay ku samaysay oy ku xadgudubtay oo gacandhaaf ay samaysay marka idankaa weliga waa inay u reebto laakiin weligu marka dawrkiisa waa maxay wuxuu ka fiirinayaa gabadhan ninkan ay tiri waan guursanayaa weligan wuxuu waa ehelkeedii wuxuu arkayaa gabadhan waxa u fiican ninkan kufri u yahay ceeba ayadaan u muuqanin baa u muuqanaya markaasu wuxuu leeyahay ceebta ceebtaasu ninka leeyahay ku taqaanaa maya annagaa ogo rag islaahoo isku jiro is ogo waxaasuu leeyahay ka fogow markaasay deena ka istaagaysaa leannu gabadho daahirkan kora un bay qaadanaysaa hadalkiisaas macsuulkaa hadalkaa macaan bay run moodaysaa waa iska raaci kartaa ama muuqaalka iyo shakligiisa iyo labiskiisa marka wixii marka qarsoonaabaa raggii loo celiyey oo la yidhi ka hubsada oo gabdhahan ka ogaada ragga ay guursanayeen marka idankaasi lagama boodi karo qala وxadaثna qtayba bn سacيidi qala xadaثna سfyaan عan زiyaad bn sacdi عan cabdالlahi bn الfضل samca naafic bn jubayr يkhbiru can ibni cabaasi radi الlah canهuma ana الnabiya salى الlah عalيه وslam qaal aلtayibu xaqu binafsiha gabadha garoobka iyadaa nafteeda u xaqnimo badan min weliyaba ay u xaqnimo badan tahayoo haddii laisqabto gabadha xaggeedaa la raaci wاlbikru bikaarada tustaamaru amar baa la weydiinaya idan waidunuhaa idankeeduna sukuutuha inay aamustaa ka mid ah hadday aamusto sukuutuha waxaa loo keenay ayadaas waa xishoon baa la yidhi aamuskaasaa idana marka haddayba hadasho tiraado ay hadasho gabadha dee gabdhaha radda jira oo iyagaaba raggii la imaanoo ninkanaan wataayo halii guuriyey iyo iyadaaba codsigii soo gudbinayso hadday sidaa tiraahdo la dhihi maayo adaawaad hadashay waxba lagama aqbalin la dhihi maayo waxaa la dhahaa min baabi tanbiihi aladnaa cala alaclaa tanbiihi اladnaa cala alaclaa yacni shay hoose oo baraarujin u ah wixii ka korreeyey baa jira haddii kii aamuskeedii haddii la qaatay hadalkeedina min baabi awlaa weye wax qiyaasida owlaha ay dhahaan weye culamaa usuul qaala xaddaana ibn abi cumara qaala xaddaana sufyaan bihada اlisnaad waqaala atayibu axaqu binafsiha biwaliyiha wاlbukru yasta'dinuha abuuha aabbaheed baa idan weydiin fii nafsiha owliyadii kale waa la mid waidnuhaa sumaatuha inay aamusta wey wa rubamaa qaal iqraaruhaa inay aqbashay wey oo qirtay baabun taswiiji alabi aabbaha oo guuriya albikra gabadha bikaarada ah asakiira ee yar gabadha yar aabbaha guurinaya haddii aynan xilligii idankaba ayna gaarin oo aynan kala guur maxaa la dhahaba aynan aqooninba aabbaha nin ukuf ah oo ehela haddii uu arko waa u guurinayaa markii guur markii nik eh, muxuu ahaa aroos iyo aqal ay gaadhana waa aqal gelinaya yaani nikaax iyo waxaa kale ah caqdi iyo dukhuul iyo zifaaf baa kala duwan gabadha iyadoo hadda dhalatay baa la nikaaxi karaa oo sanad jir ah nikaaxu waa dhici mar walba nikaaxu waa asixi laakiin aroosku marka gabadha ay aroos geli karto baaluqdo la arko jirkeedii inuu dhisan yahay markaasu awood u leedahay inay reer iyo nin yeelato markaasaa la gelinaya oo la aroosaya oo arooskeedii la gelinaya arrintaasna waxay ku kala duwan yihiin gabdhuhu ku kala duwan yihiin buluuqooda iyo muxuu ahaa dhismadooda jidhkooda iyo arrimahaas iyo xataa maamulka reerka waa ku kala duwan yihiin midbaa iyadoo yar reerkeeda gacanta ku qabsan oo dhakabsiisan midbaa iyadoo weyn aan waxba isku toosin karin midbaa iyadoo labaatan jir ah adihisa weli maba qaangaarin miya oo tabarba aan lahayn oo iskaba yar iska baryar ama muxuu ahaa tabar la yar oo weli aan xoog yeelanin midbaa sagaal jir iyo toban jir iyo ku qaangaaraysa oo xoog ku leh oo reer ku yeelan karta oo dukuul ka suuroobi kara xaaladaas waxay u noqonaysaa gabdhaha iyo xaaladahooda iyo bayadooda ku kala noqonaysaa markaad idankiina aabbihii baa iskale markaas oo guurinaya qaala xadaana abu kuray maxamed bn اlcala alhmadaani qaala xadaana abu saama xamaad waxadaana abu bakr bn abi shaybata qaala wajadtuk fii kitaabi kitaabkayga waxaan ka dhex helay can abi usaama riwaayo laga weri can hishaam can abihi can caaisha marka laa yarwi can xifdihi wa lafdihi lafdun fii suduur iyo waxaa jira ila lafdun fii suduur korka kama warinin ee kitaabkiisa iyo qoraalkiisu ka warinaya waana nooc ka midan ah anwaacda wax lagu wariyo can abihi buu ka wariyey hishaam binu curwata can abihi curwa binu zubayr can caaisha radi allahu canha qaala caaisha waxay tihi tasawajanii rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabigaa i guursaday oo yacnii nikaaxsaday oo caqdigi iyo nikaaxi baa dhacay bisitti siniin lix jir markaan ahay iyadoo lix sano jirto lisiti siniin ee liwaqti siti siniin lix jir markaan ahaa ayuu caqdiga dhacaya nikaaxa waa qabla alhijra intaan makaba laga soo haajirin buu nabiga calayh salaam guursaday e, saaxiibkiis abubakar baa u caqdiya u nikaaxay waa loo sugay marka lix jir wey ilaa ay ka dhisantay oo ay ka baaluqday wa banaa bi waa aroosay waana bintu tisci siniin sagaal jir anoo aabay aroosay caaisha qaylo kama soo yeerin radi allahu canha wa ardaaha gurigeedii iyo dhismadeedii iyo arooskeedii iyo hawsheedii si muglay u qabsatay oo la wareegtay xilkeedii waxayna ahayd axabu aswaaji rasuulilaahi sala allah aleh wasalam ilayh gabadhuu nabiga gabdhaha ugu jeclaa ayay ka mid ahayd ayaduna sidoo kale ridwaanullaahi calayhim jamiican sagaal jir marka way ku baaluqayaan qabdhahu way ku qangaareen gabarh sagaal jirta haddii caado iyo dhiig lagu arko isbitaalkan yaa loola ordi waa naag baaluqday oo qaangaadhay axkaamtii xaydka iyo dahaarada ha la baro salaada iyo waajibaadka iyo takaaliifta sharcigana ha lagu dul akriyo naag weyn wey qaalad waxay tihi faqadimna almadiina markii arooska iyo aqalgalku waxaan idhi waxay ku xidhan tahay hadday gaadho caaisha radi allahu canha way gaadho qaalad waxay tihi faqadimna almadiina magaaladii madiinaan soo gallay bay tihi sidii arooskeeda iyo maalinta u dhacayay bay ka hadlaysaa da ahaan way yar tahay weli gabdhihii yaryalaa iyo arrimihii bay ku dhex jirtaa laakiin jid ahaan waa gabadh la guurin kara wey oo qaan qaangaadhay faqadimna almadiina magaalada madiinaa soo galnay fa wucidtu waa lay qandhaysa qandha u dhacday sidai madiinaba lagu yaqaanay dadka imaadee ku cusub qandhadii baa soo lagaday shahran bil baan aallay bay tiri oon jiranaa oo xanuunsanaa timihii ka buubeen fa wafaa shacrii timahaygii waxaa ii soo haray jumayma in yaroo halab ah in halab ahoo timahay aan aan aad u dhaadheereen ayaa ii soo hadhay faatatni umu rumaan riwaayo kalaa jirta inay umu rumaan hooyadeed ah umu rumaan oo caaisho hooyadeeda radia allahu canha gabarh qiimo badan bay eeday inay cinaaya khaasa ay gabadheeda siin jirtay gabadhii aroos baa la rabaa inay kobacdaa la rabaa inay si fiican u baaluqdo jidhkeedii u dhismo markaasay wax walba ku dayday oo wax walba ku dayday oo cunto kasta siisay oo wax kasta siisay marka dambe qare iyo furuud bay ka dharjisay markaasay deena si fiican u kacday oo ay weynaatay oo jidhkeedii uu fiicnaaday waxay leedahay faaftatni umu rumaan baa ii timid waa hooyadeed wa anigoo aniga oo calaa urjuuxatin diifow saaran weerufow miyuha ki kale ya weerufow miyuha baasha ya weerufow sama weerufey iyo diifow ana diifow baan dhihi jir bahal waxaa weeyaan ya bas bidaari walwaaw maa laba lahjo wiifow iyo diifow annaga dee waan ciyaari jirnay carruurta aad bay u jecleed waxaa weeyaan laba noocba waa loo ciyaaraa nooc waa noocan haddaba magaalku ay tadwiiriyeen ee casriyeeyeen oo in bahal lagu fadhiisto deen carruurta saa iskugu lulaan saa la iskugu lulo midna waxaa weeyaan khashab ah qori baa la soo qaaday dhulkaa lagu qutamin afkaasaa lagu qori ku kale oo dhexda saa looga duleeliyey ayaa saa loogu aaburi labadaasi khashabo ee isku aaburan khashabadaa kore yaa qofna halka kaga fadhiisan qofna halka kaga fadhiisanaya marka midna korba u kici midna hoos buu kici midna korba u kici midna hoos buu kici midna korba u kici midna hoos buu kici aad bay macaanay taasna waa la yidhahdaa urjuuxa la dhidhaa marka wamacii sawaaxibi aniga oo ciyaarayno saaxiibaday gabdhihii kale ila ciyaarayaan fa sarakhad bii waxaa ii dhawaaqday umu umurumaan hooyadeeda faataytuha waan u imaaday hadday ii dhawaaqday saarad ii tidhi wamaa adri ma ogi maa turiidu bi wax iga doonayso waxay iga doonaysa ma ogi fa akhadat biyadii gacanta ay qabatay fa waqafatnii waxay ii istaajisay cala albaabi albaabkii gurigii nabiga calayh salaam meeshii lagu aroosir rabay halkii baa la geeyey gurigi loo diyaariyey fa qultu waxaan idhi iridkiiba istaajiso yar ila wayla soo ordayn xoogo baysaa u haysay meeshii lagu hagaajin lahaa way gabadha fa qultu waxaa waxay waa neeftuur waa neefdhawey oo neef dhabaysaa iyadana way sugaysaa hooyada intay neeftii ka soo baxayso oy ka degayso iyay u kaadisay xataa dahaba nafasii neeftuurkeygii ilaa uu ka tegay oo ka dhammaaday fa adkhalatnii waxay ii gelisay beytan guri ii gelisay fa idaa niswatun haween minal ansaari reer ansaareeda ayaa guriga ku jira waa gabdhihii saaloonka iyo ka shaqaynta gabdhaha u xilsaaraa weeyaane diyaarin lahaa caaisha radi allahu canha faidaa niswatu min alansaar ayaa hadda jira oo gabadha inay dhigaalayaan rabo faqulna waxay yidhaahdeen cala alkhayri waalbaraka wa calaa khayrin daa'irin hambalyo calaa khayrin khayr dushiis walbaraka baraka dusheed baad ku sugan tahay wa calaa khayrin khayr daa'irin nasiib iyo xadli iyo nasiibaad ku heshay ayaad haysataa maanta khayru khalqillaahi baa ku guursaday wey sala allah alayh waali wasalam waan arki doonaa gabdhuhu intay nabigu imaadaan nabi alla wahabtu nafsii ilayka adaa naftaada kuu hibeeyey markaasuu nabiga calayh salaam taan in ragdoon ayuu ka gaabsan jiray marka adiga nasiibkaasaad yeelatayoo nabi maxamed baa ku guursaday ogaanteeda lahow markaasa waxaad noqotay umman lilmu'miniin ilaa qiyaami saaca mu'miniintoo idil baad hooyo u noqotay ilaa qiya wax allaale wixii mu'mina iyo qofkii gabadhii mu'minada hooyo u tahay dalacsiin ka weyn ma jirto meeshay gaadhay fiiri gabadha radi allahu canha fa aslamatnii hooyaday waxay ii dhiibtay ilayhinna haweenkii faqasalna ra'sii madaxay ii dhaqeen wa aslaxnana way hagaajiyeen allah way hagaajin xilligaasi gabadha u ahaa oo gabadh aroosadoo la diyaarinaayo ayay ku sameeyeenoo way hagaajiyeenoo waa u labiseenoo waa isku dambirideen falam yuricnii ima argagixinin ilaa wa rasuulu lahi sal l slam nabiga ilaahay oo duxan barqin noo yimid unbaan ku arkay kaxbiilada waad garanaysaa haddii gabadh nin ku cusub waa ka argagaxaysaa laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam mucaamaladiisii wanaagsaneed iyo akhlaaqdiisii wanaagsaneed hadduu la qaabilay ayadiina markiiba waxaa weeyaan waxay noqotay xabiiba lilxabiib mid jecel nabi muxamed sala allah calayh wasalam aad iyo aad faaslamnanii gabdhihii waxay igu wareejiyeen ilayhi nabiga ay wareejiyeen ile ninkan gabadhan lasoo diyaarinaayo waxa loo soo rabo gacanta loo dhiibi waa ninka ninkaa loo dhiibayaa oo le inaga qabso ammaanadan la wareeg aslamnanii ilayh way igu wareejiyeen qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala ahbaranaa abu mucaawiya can hishaam bn curwata xaw xadaanaa ibnu numayr walafdu lah qaala xadaanaa cabdah wabnu sulaymaan can hishaam can abihi can caaisha qaalat tazawajanii nabiyu nabigaa i guursaday calayhi salaam nikaaxii xaqdigii waana bintu sitti siniin lix jir anoo ah wabanabi waayo aroose waana bintu tisci siniin sagaal jir anoo ah meeshaa marka wax haba yaraatee hadal aho soo geli kara ma jirto ogaanteeda lahaada caaisha radia allaahu canhaa sagaal sano lagu aroosay laakiinse gurigeedii gabdhaha ugu qiimo badan ayay noqotay raajixatulcaqlina way ahayd caqligeeda iyo cilmigeeda iyo maamulkeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam waa quuri waayey quuri waay ilaa heer uu nabigu calayh salaam markuu jiraday oo haweenka kale o dhan ka codsaday in guriga caaisha lagu ogaado guriga caaisha in lagu ogaado tazawajanii nabiyu waana bintu sitci siniin wa banaa bi waana bintu tisci siniin waxaa laga fahmayaa in la hormarin karo caqdiga iyo nikaaxa dukuulka iyo arooska laga hormarin karo oo gabadha intii lasii nikaaxo kadib deena muddo kadib arooska waa dhici karaa waxba dhibaataa mala waxaa kaloo bannaan in caqdigii iyo nikaaxii iyo arooska isku mid laga dhigo wahadaa axsan wayna dhacday nabiga calayh salaam haweenkiisa iyo zawjaadkiisa markii loo caqdiyo waa la aqalgeli jiray muxuu ahaa arooskiisu mar bay dhici jireen riwaayadii zaynab bintu jaxshi radia allahu canha markii ilaahay ugu nikaaxay markiiba waa kii arooskii dhacay oo hilibka la cunayo aayaddii xijaabka ay soo degtay labadaba marka way bannaan tahay waxadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala akhbaranaa cabdurazaaq akhbaranaa macmar ibnu raashidin can izuhri can curwa can caaisha ana nabiya sala allah aleh wasalam tasawajaha waa guursaday caaisha wahiya bintu sabci siniin riwaayadan sabca bay leedahay waa riwaayat lkasri oo la jabriyey lix sano iyo bar iyo jajab kolla marka jajabkii baa laska reebi marra waa la buuxin wasufat ilayhi nabiga waxaa loo soo aqalgeliyey oo arooskeeda u dhacay wahiya bintu tisci siniin ayadoo sagaal jir ah wa lucabuhaa ciyaarteedii iyo alaabtii ciyaartana macaha ay wadato gabadhu waxaa weeye jir wey sagaal jir weeyaan ha ahaato gabadh aqal yeelan karto oo la aroosi karo laakiin haddana alaabteedii iyo ciyaarteedii iyo waxayna kamina weynaanin alaabta ciyaartay wata waxay gabdhaha samaystaanee gabdhagabdhayda ah gabdhagabdhayda ahee mar ay meel saartaane mar ay wax u qabeen iska dhigaane mar ay wax dabeesha qabowga ka xeen iska dhigaane marya ay saaraana marna ay kulaal baajile ka qaada dhahayaan ee tadriibka iyo tababarka oo ciyaartana u ah kuna sii tababartaan guriga iyo maaraynta carruurta ayay ku sii bartaan ruuca baa la dhahaa xataa hadduu wax sawir sawira yahay dhibaato maleh inkastoo ay fiican tahay in suuradii aadamaha oo kaamila aynan ahayn oo weji oo kale ay baaba'san tahay oo indhihii iyo dhegihii iyo waxba aynan lahaynoo iyo lugaha hadday rabtaa lahaatee ayaa fiican taas marka waxaa weeye tasaawiirta la ogol yahay bay ka mid tahay waxa carruurta lagu ciyaarsiiyo wa maata canhaa nabiga wuxuu ka dhintay caaisha wa hiya bintu amaana casharata ayadoo sideed jir ah afka sideed iyo toban jir ah amaana casharatan siddeed iyo toban ayadoo jirta ayuu nabiga dhintay sala allahu calayh waaalih wasalam macnuhu waxaa weeye sagaal sano ayay nabiga la nooleed way zawjatu rasuulillaahi ay aheedoo nabigu calayh salaatu wasalaam mar walba zawjatu rasuulillaahi weeyaan fi dunya waalaakhira laakiin sagaalkii sano ee nabigu madiinada sanadkii koobaad kadib baa la aroosay sagaalkii sano ee nabiga madiina uu joogay dambe ayay nabiga la joogtay calayhi salaatu wasalaam siddeed toban jir siddeed toban jir haddana caqligeeda u dhiganta caqli in badan oo haweenkaa ah oo laisku dardaray caqligooda ka caqli badan bay ahayd radia allahu canha qiimaheeda iyo cilmigeeda iyo aqoonteeda iyo dadaalkeeda iyo su'aalaha nabiga ay su'aali jirtay waxaad garanaysaa inay aad caaqilad u ahayd radia allahu canha qaala wa waxadaanaa yaxya bnu yaxya waisxaaq bnu ibraahim wa abubakr bin abi shayba wa abu kurayb qaala yaxya waisxaaq ahbaranaa bay dheheen وqال آkخران xdثna أbو معاaوية محaمد بن khازim الضرير عن أعمش سليمان بن مهrان عن iبراهيم بن يزيد النخعي عن أسود بن يزيد عن cاaشhة رaضي الله عنهa qاaلت cاaشha waxay tihi تزaوجha رasuul الlahi nabiga inuu guursaday bay sheegtay عaليه السلام wahiya bintu sittin lix jir ayadoo banaa biha u aroosay wahiya bintu tiscin sagaal jir ayadoo ah maata canhaa uu ka dhintay wahiya bintu amaana casharata sideed iyo toban jir ayadoo ah ayuu nabiga ka dhintay calayh isalaatu wasalaam gurigeedii ayuuna nabiga baabun wuxuu ku saabsan yahay istixbaabu tasawuji in la guursado inay wanaagsanta wataswiiji in la guuriyo gabdhaha fii shawaalin bisha shawaale soonfur waistixbaabi dukhuuli fiihi in loo galo oo la aarooso o arooskana uu dhaco fiihi fii shawaal shawaal gudihiisa in nikaaxa iyo caqdiga bisha soonfur lisnikaaxo aroosna hadduu la dibdhigayo xataa arooskana uu shawaal noqdo bisha shawaale kale taasaa fiican buu ku leeyahay istixbaab istixbaab buu ka cabiray marka haddii istixbaabkan uu yahay mukhaalafa lima tactaqiduhu aljaahiliya waxay dadkii jaahiliyada hore caqiidaysnaayeen hadda lagu khilaafaayo markaas istixbaab waa sax oo sunnay noqon laakiin haddii la dhaho mujarad bisha shawaal a lala fiirsado wax lagu khilaafaayo oo markaas jirana aysan jirin shawaal bilaha kale ka mid tahay bilaha kale ayay la mid tahay bil walbaba waa la guursan karaa qaala ahlulcilmiga ka mida waxay leeyihiin ramadaanka ninka dhallinyarada ah inuuna guursanin baa fiican lianlaa yactuq suuna ugu simbirraxoonin dhallinyarada ah inuu naftiisa uuna ka adkayn qaar baasaa leh laakiin waa bannaan tahay cumuuman bilaho dhan in la aroosto oo la nikaacsado oo loo aroosto way bannaan tahay bisha shawaal leh jaahiliyada iyo dadkii waxay qabi jireen caado waxaa jiri jirta ay dhihi jireen shawaal lisma aroosto ayay dhihi jireen soonfur waalkhariib amminkan way jirtaa ilaahay hadda dadka muslimiinta dhexdooda waan arkaayo waa dhexdeera oday ordaayo oo leh ramadaankii baa yaa dhammaanaya waan ka gaarsiin rabaa soonfur intayna imaanin intayna soonfur ugu soo gelin soonfurtaasuu ka cararayaa fur kelimatu fur in wax la furi oo reerka murmuri shawaalkuna maaquudatun minwaay dhahaan min ashiwaal waxay dhahaan shil haddaba way isticmaalaan shil waxaan qaad kor yeeda irfac yacanii waxa la kor yeelay min alishaarati waalrafci maakuudu min alishaarati waalrafci waxa la zuuliyey oo la qaaday oo la kor yeelay yaa laga keenay ay dhihi jireenoo marka gabadhii iyo waxiinu meeshii burburaa dhici kartee aan ka dayno oo bilaha kale la aadin oon ka guursanno ay jireen warkii baa caaisha radi allahu canha ay baabi'inaysaa waaqicii iyo xayaatadii nabiga calayh salaam iyo dhaqankii nabiga khilaiya arrintaa ka hor imaanaysaa wa khayru lhadyi hadyi muxamadin sala allahu caleyh wasalam qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wazuhayr binu xarb walafdu lizuhayr qaala xaddaana wakiic xaddaana sufyaan can ismaaciil bni umayata can cabdillaahi bni curwa can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat tasawajanii rasuulu ullah nabiga calayh salaam baa ii guursaday oo nikaaxaygii iyo caqdigaygii baa dhacay fii shawaalin bisa shawaal layidhaha soonfur wa banaa bii waa i aroostay fii shawaalin bil shawaalla waa i dhistay fa ayu nisaa'i rasuulillaah waa idin kale shawaalku waa mashcuub waa bil la baasaysto oo aan wanaagsanayn waa idin kalehe fa ayu nisaa'i rasuulillaah nabiga calayh salaam haweenkii uu guursaday middeeba kaana axdaa iga dheef badan oo iga nasiib badan cindahu nabiga agtiisa minii aniga gabadha nabiga calayh salaam iga dhow oo igaga nasiib badan waa tuma markii nabiga calayh salaam la weydiiyey yaa u jeceshahay dadka caaisha buu yidhi wa min alrijaali abuuha aabbaheed oo abubakar radia allahu canha ninka igaga nasiib badan igaga fiican waayo dheefta iyo nasiibka iyo maxabada iyo jeceylka ay isku qabaan ah, away waxaad ka cararayseene cadaawad iyo cari iyo burmur baa imaanaad ku hayseen away kaana fa ayu nisaa'i rasuulillaahi kaana axdaa cindahu mini ma jirto wey walidaalika waxaa la tartansiiyaa khadiija bintu quwaylid iyo caaisha khadiijahad iyo caaisha ismay soo gaadhinba markii laga hadlaayo khadiija islaamnimadii ay u horraysay garab istaaggii nabiga calayhi salaam carruurtii faraha badnaa ay u dhashay lix carruuray u dhashay waxaan ibraahim ka ahayn toddobadii ayada keligeed baa ayadaa u dhashay nabiga calayhi salaam inuunan la guursanin gabadh kale ilaa ay ka dhimatay inuu nabiga calayhi salam xataa markay dhimatay uu dhaqaalayn jiray qaraabadeedii iyo saaxiibadeedii uu hilib u diri jiray kullahaada markii la fiiriyo khadiija filqimma khadiijo aad bay u sarraysaa haddii laga fiiriyo caaisha radiallahu canha iyaduna qiimihii ay nabiga agtiisa ka lahayd iyo jaceylku nabiga u qabay calayhi salaatu wasalaam iyo nabiga calayhi salaam xataa maradkiisii inuu yidhi guriga caaishaha lagu ogaado inay ku dhintay nabiga calayhi salaam bayna saxriha wa naxriha iyada oo lafteeda garhka iyo u dhexaysa xabadka halkaa nafteeda kaga baxday nabiga calayhi salaam gurigiisi guriga caaisha in lagu xabaalay intaasoo dhan oo fadaa'ila iyaduna markii la fiiriyo lahaa fadluhaa fadligeeday leedahay qaala wuxuu yidhi wa kaanat caaisha waxay ahayd tastaxibu tii jecel an tudkila inay geliso oy aroosto nisaa'ahaa gabdhaha haweenka ay iyadu qaraabada la tahay waxay eeddo u tahay iyo waxay habaryar u tahay iyo qaraabadeeda fii shawaalin bisha soonfur bay jeclaan jirtay in la arooso iyada oo sida iyada aheyd marinayso khilaafna arrinta oo la jeedo inay wixii dadka ay qabeen oo caqiidadii eh, baasaysiga ahaa meesha inu waxba oona jirin qaala xadaanaa ibnu numayr xaddaanaa abi xaddaanaa sufyan bihada isnad walam yadkur ficla caaisha muuna sheegin wallah aclam bilah towfiq sala allah waslam aley